wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falqaynta wararka hoos waxalbaad ka dhegeysataan idaacadda kulmiye muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys soomaali sudanes hosbital s s h wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha kudhiib waa subaxnimo axad ah taariikhdina ay ku beegan tahay toddobada bisha koowaad labada kun afar qodobada saaki aad barnaamijka ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa saxiixay sharciga burinta heshiiskii la sheegay in uu dhex maray dowladda etoobiya iyo maamulka somalilan kaasi oo ku saabsanaa in itoobiya ay qaadanayso qeybo ka mid a ah badda soomaaliya sidoo kale xukuumadda ayaa waxa ay sheegtay in deegaanada ay damacsan tahay etoobiya inay qaadato gaar ahaan magaalada saylac laga helay ceelal shidaal haatana dawladda aysan suurtagal wahayn in etoobiya ay qaadato baddaasi khubarada dhanka amniga ayaa walaac ka muujiyey sirdoonka etoobiya waxa ayna sheegeen in etoobiya ay ku dadaalayso sidii ay u burburin lahayd qaybo ka mid ah sidii ay u burburin lahayd soomaaliya iyaga oo adeegsanaya maskaxiyan waxa ayna sheegeen in loogu badbaadi karo wadajirka iyo midnimada soomaaliya qodobadaas ayaan xoogga saari doonaa duqeyn culusna waxay ka dhacday deegaano ka tirsan gobolka galguduud oo shalay dagaalo xoogan ka dhaceen xubintii kalmaan ayaa sidoo kale barnaamijka ku dhegaysan doontaan waa mar kale iyo falqaynta wararka yidhaahdo hurdada barkimada dhigtaba waxaan ku baraarugo furfura bishimaha ma waayo benay la wareegayaaniyo waaqii daran baan maqle balooley balooley balooley imaan idhaahdo markaan idhaahdo ardada barkimada dhigtawa waxaan ku baraarugo furfura bishimaha ma waayo beenayla meeshaan ka bilaabi lahaa baraabaan ku dari lahaa barwaaqada taalkisma iyo berbero berbere kama baaqsade bulshoy berigeena hooyo bustaankiyo beerihiisa madweyntiyo dekadihiisa hadduu shaqsi beecin karo aqoonsigu badalasha iyo noqon karo muqdishaan ka bilaabila baraabaan ku dari lahaa barwaaqada taalka ismaaciyo berbero berbere kama baaqsadeen yeah, yeah. heestaasi waxay daafur u ahayd barnaamijka falqaynta wararka oo subax labaad ka dhegaysataan idaacadda kulmiya ee magaalada muqdisho walaaca laga qabo xiisada u dhexeysa dowladaha itoobiya iyo soomaaliya ayaa cirkaas kusii shareeraya waxaana wadamada caalamka ay ku baaqayaan in xiisadaasi la dejiyo oo markaasi ay ilaaliso dowladda itoobiya madax banaanida soomaaliya madaxda wadamada caalamka ayaa soo tarayo arrintaasi ka hadlaya madaxweynaha soomaaliyana xasan sheekh maxamuud ayaa hore u sheegay in ay markaasi eh, laga maarmaan ay tahay in wadamada caalamka ay ka hadlaan xadgudubka ay sameysay dowlada etoobiya heshiis dhexmaray dowlada etoobiya iyo maamulka somalilan kaasi oo salka ku hayay ama ku saabsanaay in etoobiya ay qaadanayso qeybo ka mid a ah badda soomaaliya isla markaana ay aqoonsanayso maamulka somalilan waxaa arintaasi si kulal uga horyimid soomaalida meel kasta oo joogtaa iyo sidoo kale madaxda soomaalida waxaana soo taraya baaqyada loo jeedinaya dowlada etoobiya oo ku hadan in ay ka fiirsato xadgudubka ay ku sameynayso soomaaliya khubarada dhanka amniga ayaa sheegay in sirdoonka itoobiya sanadihii u dambeeyey ay ku dadaalayeen sidii ay soomaaliya u burburin lahaayeen isla islamarkaana maskax ahaan ay markaasi u burburin lahaayeen korneyl macow oo ka mid ah saraakiishii hore ee dowladda federaalk soomaaliya ee militariga ayaa waxa uu sheegay in dowladda etoobiya iyadoo adeegsanaysa maskax ahaan ama sirdoon ahaan ay ku dadaalayso sidii ay soomaaliya u kala qaqeybin lahayd isla markaana ay u boobi lahayd dhulka soomaaliya waxa uu sheegay in arrintaasi oo dhan loogu bixi karo midnimada iyo wadajirka soomaaliya loona baahan yahay in laga hortago damaca dowladda etoobiya ay ku dooneyso in ay qaadato baddeena soomaaliya horta waan ku salaamayaa raadiyo kulmiya dhammaan dhegaystayaashaada iyo dadka soomaaliyeed oo geesiyaasha intaa haddaan ugu gudbo waxa aan aad aan u oh, soo dhawaynayaa oo dadka soomaaliyeed ay soo dhaweeyeen sida ay dowladda soomaaliya uga falcelisay golaha shacabka xukuuma golaha xukuumadda iyo madaxweynaha iyo madaxtooyada iyo dadka soomaaliyeed oo dhan marka dhulka soomaaliya baylah ma ahayn lama qaadan karo cid qaadan karta ma laha weligeedna waa la difaaci jira aabbayaasheen iyo awowayaasheen ayaan ka soo gaarnay inaan abasinianka aan iska difaacno abasinianka inaan iska difaacno heerkaas ayaan gaarnay marka etoobiya ciidamo badeed way dhisteen iyagoo aan bad lahayn waxaa waaye isticmaalkii ayaa maaragtay usoo fududeeyey inay maaragtay ay qabsadaan dhulka muxuu ahaa soomaali galbeed inay qabsadaan oo maaragta la siiyo taana waa la ogaa dagaaladii ka dhacay lixdan iyo afartii iyo toddobaatan iyo toddobada intaba weliba caalamka ayaa usoo gurmaday maxaa todobaatan iyo todobadii reer galbeedkii u ka aamusay iyo soviyeetkii oo maaragtay usoo hiiliyey ayaa maaragtay dhul weyn kadib markay ka qabsadeen ciidanka xooga dalka soomaalida ee geesiyaasha taariikhdaas oo dhan waa la ogyahay laakiinse hal mid ayaa la rabaa dadka soomaalida inay ku baraarugaan adduunyada waxaa jiro dhaqan ama aqoon sbionagka ay leeyihiin basaasiinta ay leeyihiin ay ku dhaqmaan waxa waaye waddan markii aad ku duulayso inaad maaragta madaafiicii sawaariikh aad u qaadato aad la dagaalanto asagana intoo kaleo kuu soo qaadana uu kula dagaalamaa laakiinse dagaalka ugu wanaagsan ee waddan lagu burburiyo waxa waaye demoralization waa xeelada ay isticmaalaan basaasiinta gaar ahaan sirdoonka etoobiyaanka wuu isticmaalaa asagoo wadanka gudihiisa ka howlgalo ayuu isticmaalaa demoralization macnaheeda waxa waaya dadka in muxuaha dhaqanka lagala dagaalamo diinta lagala dagaalamo lagala dagaalamo midnimadooda iyo wadajirka ummadeed lagala dagaalamo oo maaragtay qabyaalada hadda socoto ee dadka soomaaliyeed dhallinyaro hadda dhasheen ki dhashay ayaa maarata qabiilka si u kala fasirayaan iyo social media waxa ku yaacaya aad u jeedo waa qayb ka mida ah demoralization dadka in maxaa dadnimo ahaan in loo dilo oo hoos loo dhigo waxa ka mid ah muxuu ahaay in muxuaha laga in muxuaha droogo lagu soo fardhiyo oo maarata waddanka daraags la soo geliya sida haddeertaan ka socota muxuaha soomaaliya inta badan oo dadkii dhallinyarada maarata daraagada lagu duleelinaya gabdhihii wiilasha generationka soo socday marka dagaalkan weligii ayuu nagu socday milasanaa waxa uu samayn jiray warlordka dagaalami jiray midba maruu u yeerin jiray oo muxuaa ah inuu hub soo siiyo wuxuu leeyahay waajibaadkaada waa hubkaan iyo aagga aad haysato inaad difaacato midka kalaa u taga hebel muxuaha hebel ka difaaca aaggaas ka difaaco sidaas ayay maaragtay sirdoonka etoobiya ay muxuaha u dhaqmi jireen ilaa ay gaaraan sirdoonka etoobiya ay gaaraan inay maaragtay geesiyaashii muxuaha o ay ka afduubtaan magaalada muqdisho oo hargeysa ay ka afduubtaan maxaan maxaanku irahdaa puntland ay ka afduubtaan meel kasta ay ka afduubtaan ee gudaha ay u soo galeen penetration ay ku sameeyeen intaasi waxaan uga hadlayaa eh, mhm. in dib u eegid iyo cusboonaysiin lagu sameeya sirdoonka soomaaliya inay maaragtay ay lahaadaan saraakiil dhiifoonaantaas leh oo demoralizationka iyo muxuaha dadka muxuaha la dulaynayo oo meesha ka socoto ma ahan daroogo caba ah, daroogda wiilkaas waa la dulaynaa marka hal milyan oo dhallinyara ay kaa dulowdo labaatanka sanoo soo socotani waxawaa wadankaasi burbur ayuu ku dambaynaya waayahay korneal markaan fiirino etoobiya ciidankan ay sheegtay inay eh, u diyaarsaneed islamar ahaantan ay mar hore dhisatayba iyo ciidankeena badda marka barbar dhigo sidee ayay noqon kartaa baaxadda awoodada labada dhinac etoobiya waxawaaye eh, mili zanhawe waxau soo gudbay xuduudda inuu soo taraaray laba kun iyo lixdii ayuu magaalada muqdisho oo soo galo ciidankiisa uu keenay shacabka soomaaliyeed oo aan sawaariikh haysanin oo aan altalir haysanin ayaa la dagaalamay asagoo tacbaane oo yaa iga saara lahow ka baxay waxa waaye markii aad qabiyad aad ku dagaalamayso wax kasta ha haysto diyaaradaha haysto madaafiic ha haysto laakiinse qoriga aakeyga ayaa maaragtay fidaa'i noqonaya waxaa hadda falastiin ka socdo kaleeto falastiin waxa ka socdo waxaway saraayo qudus iyo waxa ay ku sameynayaan ciidanka lix iyo tobnaad oo adduunyada ugu awooda badnay waxa ay ku sameeyeen waa aragtay taas ayaa maarata etoobiya sugaysa haddii ay kusoo xadgudubto dhulkayna dadka soomaaliyeedna kulligood way hubaysan yihiin aabayaasheen difaaca maxuaha istaraatiijiyada difaaca qaran soo dejiyey waxa ay marka ugu horeysaba ay ka bilaabeen in dhallinyaro muxuaha high schoolka ka baxay oo maarata saraakiil loo diro oo ay soo bartaan cilmiga kala gedisan ee mxuu ahay e, e, e, militariga diyaaradaha badda madaafiicda goobta sawaariikhda waxa waaya ciidankayna markii uu dagaalka u galaya toddobaatan wuxuu ahaa lixdan kun waana laga yaabaa adduunyada sida ay maaragtay xardaadirqaha uga dhigeen cadowgii soo jiraynka ee ah, etoobiyaankaah haddana waxaa looga fadhiyaa dowladda ciidanka noocaasa ah inay dhisto maahan ciidan oo uganda in loo diro saddex bilood lasoo baro aagkeyga iyo sidoo maaragta oo xabadda u waxaa loo baahan yahay ciidanka in loo dhiso dadnimo ahaan taariikhdana la baro lagana suuliyo kuwa daroobada cala cunaan kuwa qaadka cuno kulli in laga saaro ciidanka laga saaro oo dhalinyarada nadiifka ah oo maaragtay wax ku oolkaa ah, oo jaamacadaha ka baxay oo muxuaha muxuaha ku ah magaalada in loo diro muxuu ahay jaamacadaha waaweyn masar iyo meelo kaleeto iyo turkiga loo diro ay soo noqdaan saraakiil saddexda sano soo socoto marka istraatiijiyadaas kulleyba dowladdu way u degsan tahay waana lagu guulaysanaya etoobiya waxay naga qaadaysa mala waayahay markaan eegno eh, wadamada saaxiibka la ah soomaaliya eh, sidoo kalena etoobiya eh, iyaguna dhinacooda saaxiib la ah maxay tillaabo qaadi karaan haddii etoobiya ay xadgudub soo samayso etoobiya xadgudub haddii ay soo samayso siyaasad ahaanna waxaa waa loo dhaleecaynayaa united nationka ururka africanka iyo kulli cid kasto waa laga hor imaanaa dadka soomaaliyeedna dhulkooda way difaacanayaan marka cid kastoo saaxiibkula ah waxaa ka weyn midaada ayaa maarata muhiima dadkaada inaa abaabulato oo mobilization aad ku samayso abaabul dadweyne ayaa loo baahanya waxaa loo baahanyaa dhallinyarada in muxuaha dadnimo ahaan loo soo dhiso waxaa loo baahanyaa in iskuullada muxuu ahay laga dhigaayo af carbeedka cantri ibni ayaa loo dhigahaya wiilka sadaad ma rabne waa in maarata axmed gurey iyo maxaa geesiyaashii gumaysiga difaacaya weligood iyo taariikhda soomaaliya in laga dhigo oo maadooyinkaas laga dhigo mandatory soogaanta iyo dhaqanka iyo taariikhda soomaaliyeed ilaa jaamacadaha in lagu dhigo markaas ayaad maarata dalkaaga ka difaacan kartaa daroogadan oo wadanka kusoo faaftana dowladda waa inay go-aan degdega ay ka gaarto daroogada aad ayay u badatay waa la ogyahay annagoo dibadaha joogna ayaan ognahay dhibaatadaay ku haysa shacabka waayahay etoobiya awoodda ay ku faanayso oo dhinaca ciidanka oo dhul iyo badba ay sheeganayso sidee dowladdeenu iyo guud ahaan shacabkaba ugu babaaca karaan etoobiya awood ma laha etoobiya iyadaa gaajaysan iyadaa qaxayso oo lugina kasoo bilaabaan jigjigo ilaa maaragtay boosaaso soo lugeeya si ay maaragtay yemen oo dagaal ku socdo shacabkeeda u galaan oo dad gaajaysan oo dhibaato haysato abiy axmedna waxa waaye dhibaatadii uu geystay iyo xasuuqii uu ka geystay tigree xasuuqii uu ka geystay amhaara xasuuqii uu ka geysta uu geysta soomaalida iyo oramada iyo isku dirka muxuuaha qowmiyaadka ee soomaalida iyo cafarta xasuuqaas uu geystay ayuu wuxuu rabaa shacabka etoobiya inuu ku sii jeediyo muxuuha dhulbadeedaan idiin soo helnay fariinta waxa waaye number one qofka markii dadnimo ahaan loo dhisaayo waxaa laga bilaabaa educationka markuu yaryahay ayaa lasoo barbaariyaa waxaa lagu barbaariyaa wadaniyadda waxaa lagu barbaariyaa taariikhda taariikhda wasaaradda waxbarashada waxaa la rabaa taariikhda inay dhallinyarada ay barto soogaanta iyo dhaqanka iyo taariikhda soomaaliyeed inay baraan mandatory laga dhigo qofkii aan ku baasin inuu sanadkaas u dhacayo laakiinse waxa waaye iyo dadka soomaaliyeed oo midooba oo qabyaaladan iyo waxaan xumo qurmuunka oo wasaqda oo asaagiina naga reebay oo naga dhigay muxuu ahay ummad cid kasta iska hawaysanaysa oo oo meel yaallo waa qabyaalada iyo xukunka sida xun lagu raadinayo oo maaragtay siyaasiyiin siyaasiyiin ayaa marat dowladda ka soo horjeedo dowladdii asaantiri baba looma baahan waxaa loo baahan yahay midnimo midnamaana deeqdo sidaas ayaan dalkeena ku difaacan karna kaasina wuxuu ahaa korneel macow oo u warrameeyay waryaheena maxamed cabdinaasir ayaanleh oo markaasi aan wax ku weydiinayna damaca etoobiya ku aadan qaadashada qeybo ka mid ah baddeena soomaaliya weli waxaad degeysanaysaan barnaamijka falqeynta wararka gabagabada barnaamijka falqeynta wararka ayaan isla soo gaarnay waxaad ku soo dhawaataan xubinta kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan aryadhaha kalamaanay soomaaliyu meelay joogtaba dhegay faraha ka dhacda haye haldhar baanyiskala dhiiday sida labaada dhabaniyo dhafoodhada waay haysta wangu igu dhalaale baan maqli jiray aryaadaha dhaadaa bahasha wees la soo dhaaftaye dadkaan dhawaaqaya dhulkooda doonaya hadday u dhidhiyeen allaahayow u dhiib aa ka dhacday araanel abdulow doqoshaleediya mee dagaal inoloka daro hayti war waxaa kaloo la yidhi waxaa lama dhowra kare wixii dhiig la kacaay waar walla weynay hadda ictiraafkii noo diideen dhulkeennana inaan ku gadana aad diiddeen dhankiibaan u ciirsannaa dhankiibaan u ciirsanaa warwaaqlow irkini muroogna dhulkini muroogno walidhahaa dheegi jiray saasa koomaro hayte war mugdi gacan la taagaa waxay mudan allaa oge waa laga waalay waa laga waalay baddaad muusow dhiibe waa la laysku haystaa dhulkaad oroma siisana waa laysku haystaa waa laysku haystaa wixii madaxda ka dhigay waa laysku haystaa naw war annaga doonane miyaa falantihiin warbow mala faysal baa dhaamay war ma war mahaysiina taliyaha amniga dowladda itoobiya ridwaan xuseen oo saxaafadda la hadlay wuxuu yidhi dhulka saylacad ku meeraysanaysaan keliya ma ahane ilaa lagu hayaana la siiye u yidhi markaan saldhigga ciidanka aan dhisno oo degno oo dekedii iyo wadadii dareenka aan diyaarino kadib aan maqaasidkan ka fikiri doonaa ayuu yidhi waa laga eh. oo eber waaye nawar wallaweyne idinkaan war hayne eh. somalilan ilaa ixtiraafo dhul ma bixinayso waayahay waaqlow itobiyana waxay tidhi ilaa aan bad helno ixtiraaf ma dhiibayne maxaa tala ah? war waa laga waalay eh. obowe waa laga waalay soomaalidu waa la yaabay badda waxba kuma qabsadaan waxbana kama faa'iidaan in adduunyada ka faa'iidana waa diidayaan adigu maxaad hegta soomaali maahid war soomaaliga waa la wada bartay ha lees hubiyo war maxaad ula yaabaysin oromada dukumeenti caddaynaya xataa waa ku hadasha af soomaaligae laftinagaa dhulkinagaa cirkinagaa badinagaa warbashiirow nagnagtaas waxba lagu heli maaye eh. hargeysa iyo burcaba waa laga bannaanbaxay shacabkuna waxay dhaheen eh. oromo dooni mayno eh. dalkeenna dhiibi mayno dulmina qaadan mayno aryaadhaha haddiiba shacabkii somalilan iyakuna sidaas ay dhaheen abii waxaan dhihi lahay doofaarkii nin daabana weyd haddaqay beertaa waa daabal Oh, war cabdulow abi laftirkiisa waa laga waalay oo waa laga waalay warwalida rag baa soo maro laga waraystaaye layska maro waashoo macnaa lagu wareeraaye waa laga waale maxaa lagu waalay war kalamaanay calaa kulli xaal ninkii wadan kale u waalanayow waxaadan lahayn inaad la wareegto wad baa ka horeeya waa lagu waalay oo lagu waalay waxa kaloo la yidhi inaad jeceshay lama helo naftayda waa lagu warwaayaha sidii laga bartiyo wayga nolosheenna ama waafi loo soo arkoy warisay maahmaahdu waa waray ninkii dhihi rabo wow qarka u saaran inta uusan waalana jimcada wahan la soo toosin wiswis iyo waxaa lagu gartaa warar iskoordaahe waanadiisa duulkii wadoo jecel wanaaggiisa wacdi kama jinku jinkuu hel la yeeshaaye waduudkii carshigan uumay oo ciidda kala waafay isagay allaha waaxidkaa tiisu weyn tahaye caafimaad ha nagu waariye wadar ha loo tuugo waarmi iyaad waalanta wax ka hayihiin waanadu ma deeqdo dadna way celoobeenhe waa laga waalay waa laga waalay waddankiioo dhulkaad waaligaa lahayd wadigaana mxaar ku wareejiye miyad waalanta ahaysay wax ka yihiin warlankiiwaalad warasidiisa hirdaase waanan dadkudhe miyuu waalan yahay say wax kaayihi aryaadaha waxaa la yidhi waayaha adduunkiyo taariikhda ka kaawey waxaa laga waraystaa ruuxii waaya arage war cabdullah waxaad ka tagtay ana ku warramaaye weedhayda maqalo wadnahaagyuu nixin naxariista weliga kala waree warwaaqlow heshiis aan lagu la wadin waqtigaagay wakhtigaagayu lumin waa lagu waa lagu waalay aryanaha waxaa kaloo la yidhi ninkii wareersan weligiis waqooyi koof yira waa laga waalay war kalemaanay madaxweyne xasan shiikh oo dadka isbaraya wuxuu yidhi aniga xasan shiikh baa leeyiraa weligay dhulkama gorgortamin haddana ka gorgortami maayo mid ka gorgortamayana ilaahay xil nooguma dhiibe iyo xukun mid ka dambeeyana ilaahay ha naga qabto muuse biixina wuxuu yidhi haddii aad etoobiya dhulka uga bedela rabtay inay xukunka kugu sii hayaan ilaahay baa mansabka iyo xilka bixiya mana kugu hay karaan war madaxweyne xasan shiikh intaas waxuu ku sii daray waddammada xadgudubka etoobiya nugu haysa ka hadlay waanu mahad celinayaa kuwa ka aamusana waxaan leenahay cadaawada aad noo qabtaan aad muujiseenna etoobiya dhulkeenna ma sii kartiin badina waa falantiina dhulka sow anagu melihin badda sow anagu melihin warwaaqlow waxaad ka tagtay ninkii dhoof ku yimid baa geeridu dhibaysaa wakhtigii dhammaayo wuu dhaqaaqi doonaa waar taasi waa tiinay hanugu khasbine nin waa xiibsanaaya dhulka loo saxeexa mid aqoonsi diida muxuu noo taraaya aryaadhaha samiday cabdulana wuxuu yidhi ow oh, nin dulmi wax ku doonayo dalki gaadaya waa nin dulmi wax ku doonayo dalki gaadaya waa daabal cabdulla waxaan oran lahaa daluulahay nin doonayo u doodayaahi waa daabal war calaa kulli xaal kalamaanay ummadda soomaaliyeed hadday dal joogtay haday dibid joogto hadday culummo tahay hadday caamo tahay hadday rag tahay hadday caruur tahay hadday waayeel tahay cid kasta waa ka hadashay xadgudubka itoobiya madaxweynaha somalilan muuse biixine ammaan kuma helin xataa khawaarijtii dhihi jirta dhulka lama kala xigo oo adduunku ka dhaxeeya maanta waa ku qalaqaybsameen maadkartayna wuxuu yidhi ma ogoli hayay war ma annagii bay nugu soo jeesteen war kulli xaal soomaalida waxay ka taagan tahay meel tamargeysaba wandagaalamayna wandagaalamayna dumarkiiyo rageennaba ina soo dareershaaryaadhaha war ma haysiina odayaashid dhaqankee degan degmada saylax waa warrameen waxayna dhaheen mahaan ununkaa degan muusena ma bixi karo ciddi noogu timaadna waisku jihaadaynahay dhaheen soomaaliduna garab inay siiyaan ay ka codsadeen hadda xaamaha idindhegan iyo kacdiin garab ma siisiino war been baa isku sheegteen eh, haddaad tabar haysaan eh. seela waxban gelin gelina khawaariijta iska celiya warkalamaana war ma haysaane koonfurta gobolka mudug deegaanka jaxjaaxa eh. mar kale ka dhacay baa layidhi dagaal culus oo faraha layskaga gubtay awaarijtiina waa lagu jeexjeexay baa layidhi aryaadhahan koolkiioo furunta joogana beriga wuxuu yidhi al-shabaab laga raayo rabcad meel la yidhaahaa mawdkoorii la riseeyey rajadii kalamaan haddii eebba rumeeyo al-shabaab laga raayo rugihii cadalay iyo maraa goof laga raadsho rabcad ciidan ka fuuloo caad raggaygu tageeno diyaaraddiina rushaysooo sida roobka gantaalo cirka looga ridaayo haraagii dib u rooray raacda sii daba joogto sidii aan rabay weeyo rabbi baa mahadaalee u riyaaqsaniyaa ama sidii aan rabnay weeyo rabbi baa mahadaalee u riyaaqsaninaaye fariimahaasi xubintii kaalmaan waxay u dambeeyeen barnaamijka falaqaynta wararka anigoo farxaan maxamed xuseen ayaa halkan kala socodsiinayay cabdiraxmaan kaysin uu farsameynaya nabadgelyo